alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jireen waxyaalihii loogu cudur daarayay qofka jumcada iyo jamaacada ka tegiddeeda wa yucdaru waxaa kaloo loogu cudur daarayaabaa sheekhu yidhi cinda atamriid cinda almaradi cinda almatari waalmaradi waatamriid marka qofku qof xanuunsanaya oo cid ilaalisa aanu jirin dee uu markaa qofkii rogrogaya ee uu ilaalinayo oo inuu ama meeshii ka soo dhaca laga yaabayo amaba yacnii dee inuu isbakhtiyo laga yaabo dhibaata inuu ku timaado laga yaabayo kaana ayadana waa uga hadhi karaa li'annahu waxay leeyihiin xifdu alaadami أفضل min xifdi aljamaaca ilaalinta markaa bini aadmi in la ilaaliyo la xifdiyaa ka fadli badan jamaacada ilaalinteeda wa ishraafi alqariibi wa cinda ishraafi alqariibi qofkii a qaraabada ahaydeen wa naxwihi iyo kaa qaraabadaay kii la midkaa markuu dhowaado calmowti geeri qof aa qaraabo tihiin oo qaraabadaadii ah ama qariibkaa dee mid la mid midahoo dee ama saaxiibkaa ama xidid aad tihiin ayaa markaa geeri u dhowaaday oo aad dul joogtaa dee intii la odhan lahaa wuu iskaga tegay oo dan kama leh inaad markaa la joogto ay jabaacadu ku dhaabtaa waa mid furan waalkhawfi wa cinda alkhawfi iyo cabsi agteed markuu jiro calaa nafsihi u baqanayo ow maalihi u baqanayo ow cirdihi u baqanayo nafdaadii baa wax la yeeliba haddaad jamaacada u baxdo maalkoo dukaanka yarba waa lagaa jabsan haddaad ka baxdo cirdigiis iyo sharafdiis iyo dhegtiisii ayay wax soo gaari doonaan haddii cabsidaasi ayadana ay jirtana ayadana waad uga tegi iyo dee masalan imika waxyaalan waxyaalo fara badan oo la mida ah, dee ayaa jira oo qofku xataa hadduu dee cunto iyo raashi karinayo ama yacnii moofo uu hayo oo uu ka baqarayo markaa dee wixiiba inay isii shufbeelaan qofkii haddaabu dhakhtar yahay oo dee uu qof markaa farihii ku hayo yacnii waxyaalo badanoo ku sheegayaan markaa la mida ayaa jira wa mudaafacati alxadai laakiin inay dee dhakhaatiir ayaga lafdoodana jamaca ilaaliyaan oo inan baa wuxuu igu dhimaanla dhakhtara sheekh markaanu ama danka ilkaha ama waxyaalaha kala noqon dee jamacii baa nagaga soo beegmaya dee marka horeba waxaan ku idhi idinku eega oo dee hagelina hadday suurtagal idiin tahay dee mid jamaca idinkaga beegmaysa yar dibdhiga oo waxaad tidhaahdaan intanna hawshanaa yar qabanaya hadhow hawshaa dheer markaa salaada dabadeed baan gelaya ile qofku adduunya un inay qaadato xagganmaha ka doorbida maahee waa inuu eega oo hawshii markaa dheeraanaysa dee xilliga jamacu markaa inuu ka yar duwa ayaa wanaagsan wa mudaafacati alxadai xadadka marka uu qofku dee riix hayo ee uu difaacayo ama kaadibaa haysa ama yacnii caloosh oo kale ayaa laga hayaa markuu waxyaalahaasoo kale hortaagan yahayna ayadana waa ka dhacaysaa jamaacadii ama jumucadii laakiin waa maca sicati alwaqti cudurdaar waxay ahaanaysaa marka wakhtigu waasic yahayee haddii markaa intaad waxaan iska soo faaruqiso aad soo gaadhayso salaaddii markaa haddiise wakhtigii salaaduba baxayo dee waa inaad markaa salaadii tukataa kadibna aad markaa waxaa iska tafriiqintiisa aad u banbaxdaa waa haddaanay dhib ayada lafteeda kugu hadhayn hadday qofka dhib ku tahayoo de calooshii laga majirayoonay suurtagalahayn ba inuu tukada xataa wakhtiga salaaduba ha baxee qofku markaa wuu iska soo tafriiqinaya waxaa nabigeennu sal la ala sl wuxuhi laa salaata bixadrati acaami walahuwa yudaaficu alakhbahaan salaad yacni dhammaystiran ma jirto raashin meel uu yaalo iyo isagoo labadaa xunxun qofku riixayo oo hor taagan lakiin waa maca sicati alwaqti buuli wa shiddati aljuuci wa shiddati alcatashi waxaa kaloo ayaana loogu cudurdaarayaa markaa gaajo iyo oon darani jiro wa shiddati alxarri kulayl darani jiro walbardi qabow daran wa shiddati ariixi bileyli habeenkii dabayl darani jirto dhooba ama dhiiqa marka ay jirto darani wa safari rufqati iyo rafaqadii dadka ahaydeen markay socdaalayaan waxaa kaloo loogu cudurdaarayaa bul sheekh uhi washiddat aljuuci washiddat alcatashi eh, marka qofka dee gaajo ama oon darani hayo dee wixii la cabbaya ama wixii la cunayeyna meesha uu yaallo dee wax ka mancinayao saa soom oo kale amaba dee wax ka hortaaganna aanay jirin wakhtiguna markaasuu waasic yahay marka waxaa iska soocun cun xataa yacni jamacubaa ha ku dhaafee li'annu salaadda waxa la rabaa khushuuc inuu qofku ku tukado oo waataynu khushuucdaa soo marayna waa ruuxu salaa waxaanoo dhammina khushuucdii bay kaa kaxaynayaan wa shiddati alcatashi wa kulayl darani marka waayana jirana ayadana cudurdaar ayuu qofku leeyahay jamac iyo jumcadiiba uu kaga hadhi karo walbardi iyo qabow darani isagana ma jiro habeen iyo maalin midkuu doonaba ha ahaadeen le'annoo kurayl iyo qabow mashaqada ku jirta dee tii roobka way ka daran yihiin roobku abaku qaboojino haddaad iska wada qoydo dee waabad iskala socon laakiin kulaylkan iyo qabowgani aad bay u halis badan yihiin wa shiddati ariixi bileyli dabayl daran oo habeenkii ah walow yaanay qaboobaanninba eh ayaduna waa cudurdaar wa cinda shiddati riixi bileyl waana habeenkuuna maalintii maaha maalintii mashaqada dabayshu ma badna laakiin waxay ugu daran tahay markay dabayshu habeen tahay sidaa daraaddeed baa shiddaturiixi bileyli ama shiddaturiixa ayuu tahay in cudurdaar fii tarki aljamaaca laa fii tarki aljumuca le'anno waa habeenun habeenna jumca ma jirto ee waxay u tahay un salaadaha kale wa shiddati alwaxali dee dhooqadii darrayd waxalku waa dhooqada ama dhiiqada lagu limanayo dee meelaha qaarkood baa magaalooyinkeennaa dhulka weliba dhoobaydaa hadduu roob yaridaa aan qofba dhaqaaqaynin dee hadday taajoobanaa qofka ama inuu dee mariiga wasakhoobaan amaba isagiiba inuu ku dhacba ay suurtagal tahay marka de qofkii waa kaga tegi karaa laakiin de farsamooyin bay sameynoo kaba dhaadheer bay u samaysaanoo haddii de farsamadeedii lala yimaado dee iyada qofka jamaacaddii waa ku tegi markaa waataynu soo tilmaamaynaba dee biyaha qabowga markuu qofku weysaysanay waa marka uu waayo biyihii wuxuu ku diiriyo ama wuxuu isku dada hadhowta markuu la'yey ayuunbuu qofku qabow u deetan dee tan dhiiqadana haddaanan farsamadeedii haynin ayuunbay cudurdaarku u noqonaysa haddii kamaa dhaadheere farsamadoodii aad hayso oonay waxba dhibaatikaagamin waa tegaysaa jamca wa sabari rufqa waxaa kaloo acdaartii ka mid a dee dad baa wada safrayseen qoladii baa dhaqaajinaysa way dhaqaaji gaadhigii baa dhaqaaqaya diyaaraddii baa kacaysa dee jamac markaa intaad iskaga tagtaa baad markaa gaar iskaga tukanaan oo aad markaa iska socon wa sabari rufqa le'annu kahadhidda markaa rufaqada uu ka hadho waxsho iyo mashaqo iyo dhibaata ayaa la arkaa inay ka soo gaadho faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saaraya wey fiima taqadama wa fiima sayatii fii shuruudi sixati اljumuca jumcada ansixiddeeda shuruuddeedii ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa wa shuruudu اljumucati an takuuna kulluhaa fii waqti الduhr dhammaanteed waa inay wakhtiga duhurka waa inay tahay wa an tuqaama waa in lagu ogaa fii nafsi اlbeledi beledka nafdiisa dhexdiisa waa in lagu ogaa wa an laa tuqaama qablahaa waa inaan la oogin jumucatun fii tilkal beledi beledka waa inaan jumco lagu oogin kale wa an tusallaa jamaaca jamaacana waa in lagu tukadaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullah tacaala wa shuruudu ljumucati jumcada shuruuddeedu ka dheeraada shuruudihii kale loo shardinayay salaadaha kale wuxuuhi an takuuna kulluhaa salaadan duhur ee jumcada oo dhan macal khudbadaheedu waynay fi waqti duhr salaadda duhur wakhtigeeda waynay dhacaan waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu albukhaari warinayo wuxuu leeyahy ana nebiya sala la slm kaana anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahy ana nebiya sala la ly slam kaana yusalli ljumucata xiina tamiilu shamsu adceeddu markay iilaatay xaggan bartamaha samada ka weecato ayuu tukan jiray kaasi waa mid haddii ay markaa ka celiliyoontana dee duhur baa la yska xidhanaya haddii ayagoo ku jira duhur salaaddii ay baxdana duhur bay dhammaystiri bay yidhahdo wa an tuqaama waa in lagu ogaa fii nafsi اlbaladi beledka nafdiisa fii khudati abniyati اlmujamiciina safiina miyaa kaynu saa ku soo marayn oo fii baladi ayay nusa qaarkooda ka cabbiraan macnaha waa in magaalada dhexdeeda lagu ogaaye bannaanadaas iyo markaa meelaha yare dhinacyada u go'an ayay markaa diidayaan meelaha dhisku yahay iyo meel kastoo ka tirsan waa inaan lagu oogin bay leeyihiin meel qofka socotada ah markuu ka baxo uu salaaddii ku qasrinayo halkaasoo kale waa inaan lagu ogeynaa meelaha aanay bannaanayn salaada in lagu qasriyo ee dee magaalada dhexdeeda waa lagu tukadaa le'anna waxay leeyihiin wakhtigii nabiga sala allahu calay slm iyo khulafadiisii dee halkaa ay degan yihiin magaalada dhexdeeda unbaa lagu tukan jiray sallu kama ra'aytumuni usallii baana nebigu sala allahu calay yidhi wa an la tuqaama waa inaan la oogin qablahaa horteed jumucatun fi tilka albaladi beledkaa waa inaan jumco kale lagu oogin macnaha waxay leeyihiin dee wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo khulafadaba dadku hal meel ayaa jumcada lagu wada tukan jiray waxana markaa loogu wada tukanayay dee waxa la doonayaa ilan waa usbuuc in dadku ay isu wada yimaadaan ay meel isugu wada yimaadaan midnimadoodiiyo shicaarkaasi muuqdo imaamka muslimiintaa tukinaya wixii markaa dadka uu farayo wixii xanuun hore iyo mashaakil dhacay wiigga inuu ku daweeyo wixii wiigga soo socda loo baahan yahay in la faray ee dadka lagu wacyigeliyo waa inuu ku marka markaa ummaddii wayna meel isugu wada timaadaa haddayse koox yaroo waliba meel u go'do dee ummaddii markaa waa kala firaysaa kelimaddeedina midaysmi mayso laakiin waxay yidhaahdeen waa marka ay suurtagal tahay dee hal meel in lagu wada tukado haddiise aanay suurtagalayn hal meela in lagu tukado waxaa la yidhi qolba sida ay baahidu tahay ayaa loo kordhinayaa marka iyada oo hal jumco qura magaalada ay qaadi karta haddii jumco labaad la oogo waxay leeyihiin taa horraysay ayuunbaa saxiixo noqonaysaa wixii ka dembeeyey waxba kama jiraan weeye hadday labaduba isku mar dhacaanna labaduba baatil bay wada noqonayaan markaa jumcadu wax sahlan ma aha in markaa wadaad waliba intuu masaajid yar markaa iska samaysto ama xuurdayso udhaa jumcadii baan idin tukinaya ma aha waa in la qiyaasaa oo xaafadan iyo intan masaajidkan ma qaadaya hadduu dadkii qaadi waayo meel ay ku kala tukadaan la waaya haddana waa in mid labaad la tagaa la sameeya laakiin iyadoo mid xaafaddii wada qaadaya haddii afarta koonaba midba in yar u goosto dee markaa ummadda markaa midnimadeedii baa markaas lumaysa waxa laga midba inuu midka kale wuxu soo sheego iyagu iska hor yimaada baa dhici karta marka waa mas-uuliyadda dee maamulka iyo wasaaradda diintu ay markaa leedahay weey marka waa an laa tuqaama qablahaa jumcatu fii tilka albad waa marka hal meeli qaadayso wa an tusallaa waa in lagu tukadaa jamaaca jamaacana waa in lagu tukadaayo salaada jumcadu ayadu furaaddo iyo keli keli uma ansaxdo liannahu fiihi jamaaca xadiidkii aynu soo maraynay aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fiihi jamaaca inuu ku tukado waxaa kaloo sheekhu idhi wa an yakuunuu waa inay yihiin kuwaa tukanaya arbaciina afartan dakaran mukallafan oo qaangaadho caqli xoran oo xuran mustawtinan oo ka waddan yeeshay meeshaasoo deggan oo laa yadcanu aan ka guurayn shitaan walaa sayfan kulayl iyo qabowtooda ilaa lixaajatin xaajo iyo baahi saa ganacsi iyo booqasho iyo mooyaane afartan shuruuddaa laga helay oo lab oo qaangaadho caqli leh oo xora oo meeshaa deggan waa in lagu oogaa imaamu nawowi majmuuca waxa uu leeyahay waxa ugu dhoweey u xujaysteen waxa markaa imaamulbayhaqi xadiidka imaamulbayhaqi iyo asxaabta kaleba ay warinayaan cabdiraxmaan ibnu kacb ibnu maalik baa abii wuxuu ka warinayaa awalu man jammaca bina fi lmadiina ciddii gu horrayse nagu jamciya sacad ibnu zuraar ayuu jumca nagu tukiyey intaanu nebigu madiina soo gelin fii naqiici alkhadimaat meeshaa imisa baa markaa lagu yidhi arbacuuna rajulan baan ahayn bay yidhaahdeen xadiidku waa xasano abu daa'uud iyo baaqiya baa warinaya markaa imaamu nawowi wuxuu leeyahay dee ummaddu waxay ku ijmaacsantahay in tiro la shardiyo asalkuna waa duhur jumcana ma ansaxaysa dee cadad uu tawqiid ku sugnaaday mooyaane dee afartan inay ku bannaanaatay oo lagu tukaday baa sugnaatay wax ka yari markaa ma bannaana waanad arkaysaa waaqicatulcayn markuu yahay wuxuu wax iska dhacay markuu yahay lama deliishado ila afarta noqda lama odhanin ee afartanunbay noqdeen marka waaqicatulcayn waa yaroo lama deliishado waana dee arrin madhabkii markaa saasuu qabaayoo aqwaal badan baanay culimmadu ka leeyihiin min toddobaatan yacni konton afartan yacni wax ka badan toddoba saddex laba shan aqwaal badan bay ka leeyihin culimmadu balafardankan shaaficiyadu ay shardidayba ka soo qaad haddaba dad baa jira imminka ayagu jumca la diriraa oo ayagu jumcaha un la diriraa jumcaduna waxaynu soo tilmaannay salaad mustaqila inay tahay salaad aad u muhiima weeye nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi layandayanna aqwaamun qolyo way ka joogsanoo way ka gaabsan ka tegidda ay jumcooyin ka tegayaan ow layakhtimanna allahu calaa quluubihim ama ilaahay qalbiyaalkooda ayuu daboolaya oo dabeetana waxay ka mid noqon doonaan kuwa qaafiliintaa muslim iyo nasaa'i baa xadiidkaa warinaya xadiid kale nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxu man taraka alaaa jumacin tahaawunan qofka ka taga saddex jumco isagoo saraya tubica calaa qalbihi qalbigiisaa la daboolayaa haddaba haddii ay wadaadadaadee ku weyn tahay jumucadii oo ay dadka ay isugu yeedhayaan oy odhanayaan waarkaalaha tukada magaalo laga yaabo konton iyo lixdan iyo toddobaatanba inay joogaan iyo boqolba laakiin dee waxa jamaca imanaya ay tobaneeyihiinba odhanayaan jumca inaguma waajibin laakiin hadday odhan waan isu soo kaco salaada kaaleya aan jumcaa tukanne afartan iyo boqolba waa la heli lahaa markaa jumcaladirirka ha layska ilaaliyo jumca oogayaal ha laysu bedelo haddii kale dee qalbiga ayaa laga dabooli kuwa saa samayna jumcada la diriraya abaalmarintoodu waa in qalbiga laga daboolay qaafiliin noqdaan waa an yataqadamaha khudbataani waa inay ka horo maraan laba khudbo oo salaadda jumcaha khudba la'aan ma ansaxdo le'annu nebiga sala allahu calay waslm ayaa khudbayn jiray waxaanu yusalluu kamaa ra'aytumuni usallii u tukada sa ay aragteen anigoo u tukanaya faslun aadaakani faasilun fii arkaani lkhudbatayni labada khudbo arkaantoodii ayuu fasal yahay wa furuudulkhudbatayni khamsatun waa shan alwalu ka waraya xamdullaahi fiimaa labadaba ilahay dhexdooda inu ku mahadiyo ahaani galabda asalaatu cala nabiy sala alla alay slam fiihimaa waa inuu ku salliyo aaaliasaacada alwasiyatu bitaqwa fiihima labada khudba dhexooda waa inuu u dardaarmo cabsida ilaahay alraabicu ka afraadna waa qiraa'atu aayati fi lula aw fi aaniya waa inuu midun aayad ku akhriyaa alkhaamisuna adducaau lilmu'miniina waa inuu u duceeyo walow raximakum ullaahuba ha yidhaahdee fi haaniyati ragcadda labaad wuxuu sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala wa furuudu lkhudbatayni hamsatun faral iyo rugni waa taymi arkaanu lkhudbatayn bay qaarna furuud lkhudbatayn bay qaarna yidhahdaan waa isku mid alawalu xamdullaahi fiihimaa labada khudbaba waa inuu ilaahay ku mahadiyaa waayo xadiidka imaamu muslim uu warinayo jaabir laga warinaya kaanad khudbatu nabiyi sal l sl yowma aljumuca yaxmed allaha tacaala wayuni calayhi waxay khudbaadda nebiga ee maalinta jumcadu ilaahay buu mahadin jiray oo uu ammaani jiray marka imaamu shaafici waxa uu leeyahay xamdullaahi fi lkhudba waa waajibaya inuu xadiidkaa ka qaadanayna ahaani ka labaadna asalaatu cala nebiyi sala allah alay slam fiihima waa inuu nebiga ku salliyaa labada khudbaba markaa xamdiguna labada khudbaba kusaliga nebiguna waa khudbi leanna waxay leedahay kasta oo u baahan alle xuskiisa xuska rasuulka sala alla alay u baahantay sida aadaanka iyo salaadda iyo laka dikrak yacni tafsiir baa jira mar kasta lay xuso adigana waa layla kaa xusi macnaha digrigaaga ayaan kor yeellay macnaheedu waa sidaa aaliga sacda alwasiyatu bitaqwa fiihimaa waa inuu u dardaarmaa ilaahay cabsihiisa labada khudbadoodba li'annahu maqsuudka khudbaddan looga jeedaabaa dee waa in dadka ilaahay cabsidiisa la fara weeye oo wixii ilaahay faray inay fuliyeen wixii ilaahay u diideen ay ka dheeraadaan haddii badan tilmaamaysay saddexdaa rugni labada khudbaba way leeyihiin alraabicu kaafraadna waa qiraa'atu aayati fi lula w fi aaniya waa inuu khudbadda hore ama ta labaad waa inuu aayad ku akhriyo aayadba qur-aanka ka midoo dee wax fahansiinaysa waayo xadiidka imaamu muslim uu warinayo jaabir laga wariyo wuxuu leeyahy kaana lilnabiyi khudbataani yajisu baynahumaa yaqra'u alqur'aana wayudakiru annaas nebiga sala allah ala sl sl laba khudba wuu fadhiisan jiray dhexdooda qur-aanka ayuu akhrin jiray dadkana waa waanin jiray waxaa kaloo xadiid imaam muslim warinayay yacla bnu umaya wuxuu leeyahy wuxuu maqlay nebigo yaqra'u cala almimbari wanaadow ya maaliku ayaddaa isagoo akhrinayo khudbad saaran ayaan maqlay bun alkhaamisu adducaa'u lilmu'miniin waa inuu u duceeyaa walow raximakamullaahuba ha yidhaahdee fi aaniyati talabaad ayay weliba ducadu ku sii wanaagsan tahay bay yidhahdeen wa shuruuduhumaa shuruuddoodu haddaba labada khudbadood ismaacuhumaa waa inuu maqashiiyo arbaciina afartan walmuwaalaatu xidhiidhin baa la shardiyaa baynahumaa labadoodu xidhiidhiyo wa baynahumaa labada dhexoodiyo wa bayna asalaati wa طahaaraة اlxadaث اlasqari walakbari wa inuu ka daahir yahay wa طahaaraة الnajaasati najaasana waa inuu ka daahir yahay fi اhawbi marada walbadani jidhka walmakaani iyo meeshaba waalqiyaamu isaag ayaa la shardiyaa in qadara hadduu karayo wa satrulcawrati cawrada asurkeeda ayaa la shardiyaa waljuluusu bayna alkhudbatayni labada khudba dhexooda inuu fadhiistaa la sunneeyey ayaa shardiya biqadri tumaaniina xasiloonni qadarkeed wa an takuuna bilcarabiyati waa inay carabina tahay khudba labada khudbo wa bacda zawaali intay cadaaladu suushay xaggan u iilatayna waa inuu yahay waxau uhi sheekhu raxima ullahu tacala wa shuruuduhumaa labada khudba shuruuddoodu waa ismaacuhumaa arbaciina waa inuu afartan maqashiiyo codkiisa waa inuu kor ugu qaadaayo arkaanta khudbadda waa inay maqlayaan afartan hadduu isagu afartan ka mid yahay sagaal iyo soddon haddii kalena markaa waa inuu maqashiiyaa markaa waa inuu bilficli ku maqashiiyaa oo ay khudbaddii maqlayaan ismaacu baa arbaciina jamaaca nusa qaarkood baa jamaacata raacina afartan jamaacaah dee afartan waa iska jamaaca waa wax macruufoo la garanayo markaa looma baahnaa waalmuwaalaatu baynahumaa waa inuu xidhiidhiyo labadii khudbo oo aanu kala saarin faasil dheer aanu ku kala saarin adugu dee waxoogay xishaya mooyaane wa baynahumaa labada khudba iyo wa bayna salaatina waa inuu xidhiidhiyaa nusaa qaarkood waxa ay odhanaya wa baynahumaada way ka dhacsanta walmuwaalatu baynahumaa waynu la idh wa bayna salaatina waynu la xidhiidhiyaa nusaa qaar saasay odhanaya qaarna walmuwaalaatu baynahumaa labadoodii waynu xidhiidhiyaa khudbadood wa baynahumaa labadii khudbadoodii wa bayna salaati dhexdoodina waynu xidhiidhiyaa aanu kala saarin waxaa baynaa ah culimmadu inta uu mimbarka ka soo degayo waa inuu mu'adinkuna oo ay kulmaan soo degiddiisiyaa qiimihoo dhammaaday waayo nabiga sal ly slam wuxuu jiray wa tahaaratu alxadad alasqari waalakbar waa inuu xadadkii yaraa iyo kii weynaa labadaba waa inuu ka taahir yahay hadduu xadadana markaa waxay leeyiin waa inuu soo bilaaba waa cibaado keliya markaa laba dahaaro lagu dira waa inuu markaa soo bilaaba dahaaradaasu markaa nebigu sala allahu alay wasalam uu dee dadka ku tukan jira oo salaadda wuu ku geli jiray marayga qaarku intu baxa muu soo maydhan jiray soo weysan jirin wa tahaaratu najaasati najaasadiina waa inuu ka daahiriya aan macfiga ahayn fi hawbi marada walbadani jidhka walmakaani iyo meesha uu ku taagan yahayba iyo hadduu qori iyo waxaysaba waa inuu markaa waxaasoo dhammi ay daahir yihiin hadday nijaasiina ma ansaxayso waalqiyaamu inqadar waa inuu istaag ku akhriyaa haddii uu karayo way xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam ibni cumar wuxuu leeyahay kaana rasuululahi yakhdubu yowma aljumcati qaa'iman isagoo taagan buu khudbayni jiray uma yejlisu waa fadhiisan jiray uma yaquumu waa istaagi jiray kamaa tafcaluuna alyowm saa maanta sabaysaan oo kale hadduu laakiin khadiibkii kari waayo isaagii fadhigu iskaga khudbadayn wa satru lcawra dee cawraduna waa inay u asturan tahay ee qof cawradiisi muuqato oo dadna hor taagan dee iyaduna waa allow sahal marka cawradiisuna waa inay u asturan tahay sidaasaana markaa dee nebiga sala allah alay slam iyo markaa khulafadiisiba ay ku tugi jireen dadka waljuluusu bayna alkhudbatayni labada khudbo dhexoodana waynu fadhiistaa biqadri tumaaniina xasilooni qadarkeed waynu fadhiistaa salaada qadarkii markaa fadhiisiga yani xasiloonnidii salaadda rukuucda lagu xasilayey ama sujuudda aynu odhan jireen waa inay dhaqdhaqaaqyadu kala go'aanay kala socmaan intii in leeg waa inuu labada khudba dhexooda fadhiistaa suuratulikhlaas qadar laga akhrin kara waa inuu fadhiistabadhe hadduu laakiin isugu bixiyo mid qurun baa laga soo qaadaya weeye xadiidkii kaana rasuulullahi yakhdubu yowma aljumcati qaa'iman uma yejlisu waa fadhiisan jire uma yaquumu haddana waa kici jiray kaas wa an takuuna bilcarabiya waa inay khudbaddu noqoto carabi waxaa looga jeedaa arkaantu waa inay noqoto carabi haddii aad saddexdii rugni ee dee khudbad walba oo ilaahay mahadintiisii iyo markaas ku salligii nebiga iyo alwasiyatu bitaqwa haddaad wax yar ka soo qaadato aayadna aad akhrido deetana waxaa ka luga kale iska wadato hadhowna dee adducaa lilmu'miniin aad samayso waa kugu filan tahay markaa inani waxoo dhan ba af carabi laga wada dhigaa maahe waa inta arkaanta unbaa laga maarmaana bay culimmadu yidhahdeen kollaybana in carabida meesha laga saaro maahee waa inay carabidu nasiibkeeda ku lahaato cala alaqal waa inay khudbadda horena carabi ahaataa ta kalena luqad kale ahaataa daa waxay sameeyeen intay khudbad dheer oo dhowr beyja akhriyaan ayuu haddana dhowr beyjiiba macnaynaya markaasay dee dhowr khudbadood isla noqonaysaayo dadkana malal iyo daal badan ka qaadaya dee inuu ninta wax yar idhaaf soomaaliya layska qabsadana laga roon ee markaa hala dhexdhexaadiyo dee macaaqishii ugu dambaysay ee ay carabidulahayd haddii mimbarkana laga soo dejiyo aynu xataa madarisadii markaa magac yaroo ingiriisiya magaceedii u bixinnay oo aynu boorhkeennii o dhan u wada bixinaynu meel walba ka tagna carabidii carabidiina diintii tahay dee maxaa halkay inoogu hadhaysaa markaa dee waxay keenaysaa markaa mid food dheer inuu iskala fulo dee soomaali u akhriya dadka ama dee caaqilka ama suldaanku inuu idhahdo isagu oo deetana halkaa iskala fulo inaan waxba ka garanayn salaaddii haddii la idhahdo dee af somaali iska daldalo markaa carabidu waa inay lahaataa qaybteeda wa bacda zawaali zawaal dabadiina waa inay dhacdo labada khudbo waa inay inta cadeeddu yeelatay kadib dhacdaa le'annu xadiidkaynu horeba u soo maraynay bukhaari warinayey anna nebiya kaana yusalli ljumucata xiina tamiilu shamsu markay cadeeddu ilato haddii uu laakiin akhriyo dee khudbadda wakhtiga ka waxba kaba jiraan weeye ninna waa inuu dee u khudbadeeyaay markaa iyana lama golo istawiinay ayna tidhaahdo halkaa isugu soo taagto eh, faslun wallahu aclam halkaa inoogu joogo